bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam calى rasuuli اllahi وaalih وsaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii sagaashan iyo afraad ee ka mid ah min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu istixbaabi rafci اlyadayni xadwa اlmankibayn maca takbiiraة اlإxraami wالrukuuci wa fi اlrafci min الrukuuc waanahu laa yafcaluhu ida rafaca min الsujuud wuxuu baab yahay istixbaabu rafci اlyadayni gacmaha in kor loo qaado in la sunneeyo oo la jecel yahay sharcan xadwa almankibayni labada garab meel ku aadana la gaadhsiiyo maca takbiirati اlixraami allahu akbarta lagu xidha salaada la jirankeeda markaad gacmaha kor u qaadaysa iyo allahu akbartaad israacinaysaa wey iyo war warukuuci rukuucda agteeda takbiirta aan ayadna gacmaha kor loo qaado wa fi rafci min alrukuuc rukuucda marka laga soo toosayo ictidaalkana ayadna waa in tasmiica samic allahu gacmaha la raaciyo wa annahu laa yafcaluhu inuusan samaynaynin rafculyadaynkii idaa rafaca min asujuudi markuu sujuudda ka soo tooso sujuudda markaas ka toostoosto inaadan gacmaha kor u qaada ilaa akbar baa la yidhaahdaa takbiirta inaan la raacinaynin ee rafculyadayn xadaanaa <clears throat> yaxya bnu yaxya atamiimi وسacيid mansuur وabu bakr bn abi shaybata وcamr الnaaqid وزuhayr bn xarb وbnu numayrin cabdالlah cafwan muxamed muxamed bn cabdillaah kulluhum wadaadahaas dhowrka ah yaxye iyo saciid iyo abu bakar camr zuhayr ibn numayr waa lix baan u malaynaya kulluhum dhammaantood can sufyaan bni cuyaynata xadiid ka qadanayaan abu moxamed alhilaali wاllafdu weedha aynu sheegi doonno weedhaha liyaxya yaxya bnu yaxya iskale wadaadaha kaleo koodi maanan sheegin buu sheekhu leeh qaala wuxuu uhi yaxya ahbaranaa sufyaan bnu cuyaynata can zuhriyi muxamed can saalim bni cabdillaahi can abi abi cabdillaahi bni cumar qaala wuxuu uhi ra'aytu rasuul allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay baan arkay ida اftataxa asalaata salaadda markuu furfuranayo yacni bilaabayo oo uu xidhanayaa loo jeeda rafaca yadayhi gacmihiisa kor u qaadi jiray xataa yuxaadiya ilaa uu la simo ama uu ku beego mankibayhi labadiisa garab ilaa labada garab ku beega gacmihii ayuu kor u qaadi jiray wa qabla an yarkaca intuusan rukuucin ka horna asagoo gacmaha kor u qaadaa nabiga arki jiray wey yani markay leen waxaa lagu rukuucaa takbiir oo markaad faatixada dhammayso ood qiraa'ada allahu akbar baa la yidhahda waana la rukuucaa in la raacinayo ayadna gamaha eh, eh, la raainayo kor u qaadid oo la raacinayo waidaa rafaca min alrukuuc rukuucda markuu ka soo toosana nabigo kor u qaadaya gacmaha ayadna waan arkay wey waa ictidaalkii kaad u taqaaneen walaa yarfacuhumaa gacmaha nabigu ma qaadi jirin bayna asajdatayni labada sujuud inta udhaxaysa sujuudda koobaad markaa laga soo toosayo haddee takbiir bay leedahay takaana aan lagu noqonin inuusan marka qaadi jirinna yuu marka ibnu cumar wariyey axaadiid kaleo sunankaad ku soo martee barhkeedna iman doono ayaa xataa e, sujuudda iyo marka laga soo toosayey iyo intuba in la qaadi karo sunankaad ku soo marteen laakiin saxaabiga asagoo intuu arkay ama nabiga ku badnayd buu warinayaa ee ibnu cumar marka la xidhanayo iyo marka la rukuucayo iyo marka rukuuca laga soo tooso intaaba takbiirta iyo taxmiid iyo tasmiica meeshaa ku jira in la raacinayo e, rafculyadayn waxaynu soo dhammaynay xalay inoo dembeeyey aadaankii iyo iqaamadii iyo axkaamtoodii halkan sheekhu wuxuu ka bilaabayaa salaadii iyo qaabkii loo tukan lahaa qaabkii loo tukan lahaa marka wuxuu ku bilaabay takbiiratu lixraam iyo wixii la raaci jiro gamaha in kor loo qaadaa in gacmaha kor loo qaadaa salaadu marka arkaanteedu haddee kutubta fiqiyaadka ku barateene ee anniya kow ah, inaad niyeysato inaad ilaahay subxaana wa tacaala u tukanayso waajib lagu leeyahay oo duhura ama casara ama cisha'a ama maqriba ama fajara aad tukanayso iyo jumco niya inaad la timaado niyadaasoo mucayina ah mukhasiso ah yaa lagaa raba taana waa qalbiga qalbigaad ku qaban mooyeene wax lagu dhawaaqayo oo afka laga odhanayo ma jiraan oo nawaytu usalli ama nawaytu salaata aلظuhri iyo nawaytu farda salaati iyo usalii farad الظuhri arbaca rakacaatin mustaqbal اqiblati muqtadiyan adaan lilahi tacala allahu akbar iyo howlahaasi yani sal ma laha sal ma laha iyadoo imaamka anagii shaafici ahaa laga wariyay mararka qaarkood riwaayo yatiima ah oo ibni khusayma can arabiic can الshaafici ay jirto haddana sunnada nebi maxamed calayhi الsalaaة wasalaam iyo sunnaة اlkhulafaaءi الraashidiin iyo aلصaxaaba اlkiraam salkuma laha salkuma laha niyadu waa qalbiga waxaad gurigaada oga soo kacday eed u soo weysaysatay eed masjidka u soo gashay maxay ahayd inaad ilaahay caabudo tukato marka safka loo istaagood ilaahay qaabishana niyada ku qaba in salaadaadii cishaha ahayd ama maqribkeed aad tukanayso intaasaa lagaa rabaa niyadaa waxaa dheer marka takbiirat lixraam oo iyadoo rugni madax bannaan ah, sida nusuustu ay tilmaamayso ama waajib madax bannaana cinda bacda ahlilcilm ayib ama sunno madax bannaanah ayb takbiiraة اlixraam yacnii intii nabiga ka sugnayd waxaa weeye allahu akbar allahu akbar wax kale oo nabiga ka sugan iyo saxaabadiisa ma jiro allahu abar allahu alakbaru oo in afcal laga keeno alla la geliyo ayaa shaafici laga wariya allahu acdamu waajallu wadaaddo kale laga wariya wadaaddi xanafiyana waxay yidhaahdeen dikri walba ku tusaya allaweynin iyo tacdiim baa kugu filan maalikiyadu warar baa laga sheega howlahaasoo dhan waa ijtihaad wadaaddo wey wixii suubanaha ka sugan waa allahu akbar intaa iyo saxaabadiisii intaasaa lagaa rabaa xadiidkii caaisha waa inoo iman doonaa radi allahu tacaala canha taqriiban xilli aan dheerayn labaatan ama soddon xadiid kadib baa inoo iman doonaa in sha allahu tacaala waxaa ku yimid kaana rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalama yastaftixu الsalaaةa bالtakbiir ummuna caaisha saasay le nabigu salaadda wuxuu ku bilaabi jiray oo ku furfuran jiray bitakbiir fi saxiix muslim sideed boqol siddeetan iyo shan hadda siddeetan iyo siddeed boqol lixdan iyo koobaad maraysaan soo ma ah raqamka mukararka ee dheer siddeed boqol lixdan iyo kow baani hadda ii dhigan sooma tahay mase maah yaa ila socda wax ila socosho ma jiro raqamka mukararkaan ka hadlayaa ee fara badan lambarka weyn almuhim siddeed boqol lixdan iyo kow baani hadda ii dhigan siddeed boqol siddeetan iyo shan bimacnaa labaatan iyo afar xadiid kadib xadiidka labaatan iyo afraad ee soo socda buu noqon doona halkaas buu xadiidka caaisha ku iman doonaa kaana rasul lah sal ly slam yastaftixu الsalaaةa bالtakbiir salaadda nabigu wuxuu ku furfuran jiray oo ku bilaabi jiray allahu akbar xadiidkii musii'i salaatihi caankeed garanaysa irjic fasalli fainaka lam tusalli nabigu wuxuu ku yidhi saxaabigii markii dambe uu isdhiibay ee uu tilmaamayey laa tatimu salaatu axadin min annaas xataa yatawada'a fayadaca alwudu'a mawaadicah uma yukabbir wa fii riwaaya uma yaquula allahu akbar uma yaquula allaahu akbar nabigaa u tilmaamay axad bini aadana salaaddii asixi mayso ilaa uu weysada si fiican u weyse qaato meelaheedii u dhigay xubnaheedii kadibna salaada uu xidho allaahu akbar uu yidhaahdo nabigaa cayimay caaishana maxay tidhi kaana sala allahu calayhi waali wasalam yastaftixu salaata bitakbiir saxaabiganna wuxuu ku nabigu uu tilmaamayay salaada uu barayay fii maqaami altacliimi waalbayaan uma yaquulu allahu akbar wa fi xadiidi abi xumaydin asaacidi oo asaguna caana fi sunan wasixaax ku yimaada kaana sal اllahu عalيه ali wasalam ida qaama ila الsalaaةi ictadala qaa'ima nabigu markuu damco inuu salaad u istaago tukado si wanaagsan buu u istaagi jiray waa istoosin jiray wa rafaca yadayhi gacmuhu kor u qaadi jir uma qaala allahu akbar usalli iyo nawaytu miyaad haysaan maya uma qaala allahu akbar allahu akbar Eh, allahu acdamu allahu ajalu allahu acazu waakram allahu ljaliil اlcaiim howlahaasoo dhan adkaar weeye meelo kelageli laakiin salaad markaad u istaagtay intii suubanaha calayhi salaatu wasalaam uu ummadiisa u tilmaamaa kugu filan xadiidkii cali radi allahu tacala can asna waxaa ku yimid kaana sal ly slam idaa qaama ila asalaati qaala allahu akbar nabigu hadduu salaad u istaago idan xadiiu musii'i salaatihi xadiiu abi xumaydin الsaacidi xadiiu ibni cumar xadiiu caliy intaasoo axaadiiba waxaa ku yimid allahu akbar buu nabigu odhan jiray idan xadiidka caliga caanka ahaa miftaaxu salaati aلطahuur wa taxriimuha wa taxriimuha atakbiir wa taxliiluha atasliim salaad waxa lagu furfurta ee kow ah waa in loo tahaaro qaato waxa lagu galana waa maxay waa allahu akbar maxaa lagaga baxaa assalaamu calaykum nabigu waa gebagabeeyey qolyaha balaaqiinta maxay yidhahdaa haddii labada juz ee khabarkii mubtadaha la tacriifiyo musnadkii musnadile haddii la tacriifiyo si kaleba u dhige wuxuu faa'iideeyaa xasri iyo takhsiis iyo qasri wa taxriimuhaa jumlo mucarafa ah wey leanna maxaa loo idaafeeyey damiir mucaraf ah ayib kadib maxaa la yidhi altakbiiru allasna waa la geliyey juz iljumla haddii la tacriifiyo musnadkii musnado ileyhiga khabarkii mubtadahu waxay faa'iideeyaan xaasiri bimacnaa waxaan takbiir ahaynoo salaad lagu geli karaa ma jirto waxaan allahu akbar aan ka ahayn oo lagu geli karo salaad ma ay jirto waxaan assalaamu calaykum inoo lagaga bixi karana ma ay jirto wa taxriiruha tasliim nabigu hawsha waa cadeeye waa qaada dhigay wax kale in lala yimaado lama ogolo wadaad hadduu ijtihaaday jazaa اllahu khayran asaaba ama akhطa'a falahu ajrun asaaba falahu ajraan laakiin hawl noo taalla ma marka sidaa uu imaamku isu dabadhigay axaadiista u tukada howlaha kaleo dhan iyo madaahibta ha idiin dambeeyeen tafriicaad iyo fiqiyaad kale markaad baranaysaan goono wey sidee nabigu u tukan jira markay marayso waxaa weeye hawshu hawl adag wey ayib waxaan caawa gaari doonaa saxaabada qaarkood oo salaadda nebi maxamed qaabku u tukan jira intay halmaabeen ama qolyo dowlad iyo umaraiyo siyaasiyiin intay halmaansiiyeen markay saxaabadii sidii nabiga qaybo ka mida ah sidii nabiga u tukada ay dheheen ninkan wuxuuna xusuusiyey salaaddii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aynu gaari doonaa iyadoo meel dheer ballagaan raadkii nebiga qoyan yahay ayaa wadadii ay xaab saartay ama mashquul ama hilmaan ama dowlad iyo siyaasadeed dowlad dhib badan tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam alaa ina alkitaaba wاsulطaana yaftariqaan xadii dacfi ku jiro wadaadana taxsiiniyaan waaqicun u makhraati ka cahayo nabi wuxuu ihi iyo dowlad way kala tegi doonaan dowlad iyo siyaasad iyo maamul iyo kitaabka rabbiga way kala dhaqaaqi faduuruu maca alkitaabi xayu maadaa kitaabka la wareega meel alla meeshaasu u wareego oo biyaha u shubo ama u dhaqaaqo u dhaqaaqa mise waxaan u dhaqaaqaynaa meesha loo badan yahay tolka iyo kabahabaa dhexdaa lagaga jiraa miyaan dhahraa tolka iyo kabahaaba hee dhexdaa lagaga jiraa meel isha lalayaha haddaad tagtee ishaa la istiraa daqsi dantiibuu qurun ugu jiraa maslaxada maqaar ey baa loogu seexdaa mahmaayaha waa mahmaayo yuhuudda aan ka dhaxallay kuwa ayagu waa mahmo yuhuudeed weeye mahmaayada soomaalidu qaybna waa qayb gobannimo iyo dadnimo ku dhisan iyo karam iyo akhlaaq iyo gegsi iyo dulqaad qaybna waxaa weeye qayb aan u may ciyaal maclamana dejiyeen oo si aad la yaabi qaabka u socoto sidii yuhuuddii xiyalka iyo balaayada ka daba wareegi jirta waad baahan tahay bakti loom cunay ku leeyihiin saxro qori dheer baa layskaga tiraa qoriyo qiiqi waa laysla tuuraa yaa magacna hee dhagax meel dhow magacna meel dheer yaa dhawaq miyuu ahaa dhagax meel dhow dhawaqna meel dheer mahmaaya waxay leeyihiin gobonnimo ku dhisa gacantaada hadday rabbi iskaga kaa dhigtee waa layska gooyaa nimaan shantaadu kaa celinin shareeca kaama celiso mahmayo waxay leeyihiin ragannimo ay xiniya tifqahaya qaybna waa maxay waa qayb burdhaglaysi ah noocyo badan baa iska jira almuhim hadda waxba yaallugoynine <laughs> waxaa weeye sunnada iyo kitaabka rabbiga ha laga agdhowaado culummadii khaldantayna ha loo cudurdaaro yaan lagu tiiganin yaan lagu xadgudbin wadahay meeshuu yeeladay say imaamku sida u yidhi say ka noqotay hawlaha iska ilaaliya niman culummo dadaalay weeye ijtihaaday khayrdoon ahaa ayaga loo cudur daaro laakiin hadduu xadiid ku caddaado sayntaa lagu dhago miyaanu isfahan inaad sunnada ilaalisaan ku dhaqantaan iyo inaad culummada qadarisaan isu keena isma diidahayaan sheekhu waa dadaalay khayr allaha siiyo ilaahay ha naxariisto dembigiisa dhaafo miisaankiisa xasanaadka allaha buuxiyo laakiin sidaa nabigaa yidhi nabigaan raacaynaa warku waa intaas ayb xadaanii muxamed bnu raaficin qaala xadaana cabdالrazaq bn hamaam الsancaani ahbarana jurayj cabdاlmalik xadaanii ibnu shahaab can salim bn cabdillaah ana bna cumar radi allahu tacaala canh intaanan ka tegin rafculyadaynka rafculyadaynka in gacmaha kor loo qado cinda takbiiraadka la qaado sida sawaabka waa sunno fii kulli mowdicin meel walba oo xadiid ku asaxay in gacmaha kor loo qaado waa shay sunno ah a'immadana qayb ku dhaqantay baa jira waa wej cinda asxaabina oo alimaam abulxasan axmed bnu sayaar min asxaabi اlwujuuh laba boqol iyo toddobaatanka meelaha bsu waa nin qadiima nin qadiima weeye ragga waaweyn ayaa qaba bal inay waajib tahay rafcu اlyadayn fii jamiici اlmawaadic wa madhab daawuud bn cali alظaahiri wa riwaaya can axmed wa qowlu isxaaq wakhtiyaaru اlbukhaari a'ima martay fii kulli mowdic oo nabigu gacmaha kor u qaaday oy takbiiri ku jirto in gacmaha kor loo qado waa sunno wadaaddaa sidaa odhanaya laakiin midaan asagu muran lahayn baa jiro cinda takbiirat اlixraam xidhashada allahuakbarta u horraysa salaadda lagu xidho inay sunno tahay in gacmaha kor loo qaado waa mas'ala aan muslimiintu laba ka isku khilaafin bacdu ahlicilmi baa khilaaf soo guuriyey can bacdi salaf laakiin hada khilaaf laa yasix waa riwaaye aan sugnayn ijmaac waa saxiix khilaafkaasna ma asixin yani la ictibaarin maya maaha maba asixinba maba ka sugna a'immada loo tiiriyey kadib waxay isku hayaan koruqaayadda takbiirat lixraam gacmaha kor loo qaaday takbiirta ma aha adda ka hadlayna waa rafcigii ma waajiba waa sunna way khilaafku laakiin inuu mashruuc yahay oo mustaxab yahay muran kama jiro wadaaddaa ku daraya waa waajib waana madhabkii um, amo badan aan ka soo guurin hadda tilmaamayn saa loola soco qaala wuxuu idhi saxaabiga ibni cumara kaana rasuulu llahi rasulka ilah sal lay slam idaa qaama lisalaa markuu istaago rafaca yadayhi gacmihiisu kor u qaadi jira xataa takuunaa ilay ahaadaan xadwa mankibay takuna takuunaa xadwa mankibay yacnii shaygii uu nabigu calayhi salaatu wasalaam samayn jiray saxaabadiisii ay samayn jireen hadday kuwa caddaato inaad dabagashaa la doonaya howlahan kale oo dhanna iska dayso takbiiraadkan kale la sheegay iyo adkaartan kale la sheegay iyo nabigu muxuu ola iman waaye oy saxaabadu ola iman waaye maxaa u diiday oy halkan ugu dhageen waa in laisweydiiyo meeshay saxaabe iyo nabigu ku dhegeen adigu ku dheg maxaa hawlo kale ku gelinaya ijtihaadaadkan dambe ee hawlo badan keenay ninka caalimka ah ee asagu halkaa marina u cudurdaar aduu laakiin sunnadii kuu cadaatay waxaa la doonaya inaad ku dhaqanto saasay diinku ku badbaadaan oo waxay sunnadeena ku nooshahay islaamku ku badbaadayo ilaahayna uu ku ilaaliyo subxaanah wa tacaala macnahaasaa la doonaya ayb masaalix kalaa timid iyo hawlo kalaa timidiyo dadba wax loo turjumayo waa hawlo kale waa hawlo kale ayib rafaca yadayhi gacmihiisa kurqaadi xataa takuunaa ilaa labada gacmood gaadhaan xadwa mankibayhi labada garab ay ku xadwa ay tilqaa'a aw tujaaha waxaa tidhahdaba labada garab ay ku beegmaan riwaayaad kale waxaynu gaari doonnaa ama sunanka ku soo maray furuuca udunay furuuca udunay in farahaadu iyo dhagaha fiidoodu ay simaan marna waxaa leeyahay labada garab baa la sheegaya imaamu shaafici baa jamciye raxmat ullaahi tacaala calayhi qaabku ku jamciya axaadiitan ummaddu way u bogto waxaa la aleelahay siduu ninkan qurashiga ah sheegay wey wuxuu uhi waxaa loo jeedaa gacmaha cidhibtooda iyo salkooduna garbahay ku beegmayaan faruhuna dhagahay ku beegmayaan markaad saa tidhaahdo gacantu salkeeda garbuhu la sameeya farihina dhagahay la sameeyeen laakiin haddaad sidaa tidhaahdo waxaa weeye dhagihii lama hayo haddaad saa tidhaahdana garbihii lama hayo marka waa in halkan la keeno wey faruhuna ay ku aadaan dhagaha ku aadaan gacanta cidhibteeda iyo salkeeduna ay garbaha ku beegmaan jamcan bayna alxadiiin wadaaddaa waxay yidhahdeen ma ahee waa ikhtilaafu alaxwaal nabigu marbu kor u qaadi jiro dhagaha geyn jiray marna garbuhu la simi jiray laakiin waxaa ka wanaagsan in la yidhaahdo sidaas wey waana sida ku quruxsan uma kabara markaasuu xidhan jiray rafciga iyo takbiirtu inaad israacisana way kuu bannaan tahay ood hal mar allaahu akbar iyo isqaaliddii aad isku beegto wayna adag tahaad midunbaa hormari midunbaa hormari ayib waxaa kaloo bannaan inaad takbiirta hormariso allahu akbar aad tidhahdoo gacmuhu ay dib ka yimaadaan waxaa banaan inaad hormariso rafciga ood gacmaha kor u qaado kadibna aad takbiirta ka sii dayso waana sidoo loo badan yahay mar gacmaha la taago kadib bay dhacdaa risaasta takbiirtu dhacdaa inta badan intaba way bannaanta culays ma jiro uma kabbara tanaa marka ka muuqato hadda kuwad aragtaan rafcigaa horreeyey uma kabbara nabigu waa takbiirsaday iyadoo xadiidkii lafdigii horena waxaa ka muuqday in e, uu gacmaha e, uu takbiirta hormarin jiray baa ka muuqda iyadoo takbiirta horraysana waynu gaari doona fa idaa araada nabigu doono an yarkaca inuu rukuucana facala waa yeeli jiray mila dalika sidoo kaleo takbiir iyo gacma kor loo qaado nabigu isku dari jiray waidaa rafaca min arukuuci markuu rukuucda ka soo toosana ay araada rafca loo jeeda hadda facala mila dalika sidaasoo kaleu jiray subanuhu walaa yafcaluhu ma samayn jirin inuu gacmaha kor u qaado xiina wakhtigii yarfacu ra'sahu min asujuud markuu sujuudda ka soo toosahayo waa nafyi saxaabigu asagu uu nafiyey intuu ogaanuuna ka warramay riwaayada mubitada ee sugtay ee saxaabada kale ay wariyeen oo abi xumaydin saacid u wariyey oo sahal uu wariyey oo saxaaba badan wariyeen ayaa markaa la qabsanaya wlxaafidu xujatun calaa man lam yaxfid ama man zaada faqad zaada cilman ninkii kordhiya riwaaye iyo cilmi khayr buu inoo kordhiy xadaanii muxamed bn raafic qaala xadaana xujayn wa huwa bn xadaana ley bnu sacad can cuqayl yani bni khaalid ibn cuqayl buu ujeedaa rafciga marka takbiiraadkaas raacahaya weliba mawaadicda hadda ibni cumar uu wariyey ee cadcad ee bannaanka yaalla ah oo marka la xidhanayo marka la rukuucayo marka rukuucda laga soo toosaa waa madhabka mashhuurka cinda shaaficiya walxanaabila iyo wa asxaab alxadiid xanafiyadu iyo maalikiyadu waa lagu dhibay rafcigan rafciga waad aragtay waa lagu dhibay takbiirta hore ee lagu xidha keliya ayaa caan iyagoo inay gacmaha kor u qaadaan ad waad aragt ee iyaga taqliidiye ama tabliiqa iyo waad aragtay bariga eshiya dadka jooga iyo ku arato halkaa marun bay gacmaha kor u qaadahayaan adoo baashawad hadday ku arkaan way ku dhowrahayaan kooda mutacasibka ee jaahilka inuu kugu dhagaaba laga yaaba u ku gacmaha deji ha qaadin meel walbay joogaan qolyaha hindida ama eh, xanafiyada ah zambiya south africa kuwan idinla jooga nairobi iyo kenya waa unsaas ayb madhabka asxaab alxadii shaafici axmed isxaaq ay mareen baa sax ah imaam maalik riwaaya almashhuura canhu wakadalika abu xaniifa waa maxay gacmaha kor loo qaadima ilaa fii takbiirat اlixraam lama sunneeyo bay iyagu marka iyada labadaa wadaad waana mukhaalafa lisunna can cuqayl bn khaalid bn caqiil alayli xa waxadaanii muxamed bn cabdillaah ibn quhzaada cafwan xadaanaa salamt bn sulaymaan almarwasi ahbaranaa cabdullah yacni bn almubaarak cabdiraxmaan almarwasi qaala imaamku wuxu uhi ahbaranaa yunus bnu yaziid alayli baa loo jeedaa kilaahuma kilaahuma waa cuqayl iyo iyo cabdulaahi cafwan iyo yunus cafwan kilaahuma cuqayl iyo yunus can الzuhriyi bhada isnaad sanadkaad aynu soo marray ku tabiyeen xadiidka kamaa qaala bnu jurayjin sida ibnu jurayj uu ku soo wariyey ibnu jurayj riwaayadiisii xaggeennu ku soo marray oo xadiidkii aanu ku bilownay kii ku xigay akhbarna cabdالrazaaq akhbarna ibnu jurayjin can xadat ibnu shihaab kaas wey ila labadan wadaadba zuhri bay ka qaadanayaani kaana rasul lah rasulka wuxuu ah salى اllahu alيه wasalam idaa qaama liلsalaa salaadda markuu nabigu u istaago rafaca yadayhi gacmihiisu kor u qaadi jiray xataa takuunaa ilaa ku beegmaan xadwa mankibayhi labadiisa garab muqaabilkooda iyo ku-aadankooda uma intaa kadib kabara nabigu waa takbiirsan jiray kitaab sifat salaa baynu ku soo maray salaada iyo howlaheeda halkaasaan ku sharaxnay muslim waa unta taabanaya anugu hadda sharax badan kama gaadho faahfaahin dheer ninka u baan halkaasu aadaya marka la takbiirsade la xidho gacmaha xaggee la dhigi halkaasina kusoo sharaxnay gacmaha waxaa la dhigahayaa eh, xabadka meel ka hooseysa xuduntana ka koraysa halkaa in la dhigo oo saa la yidhaahdo sunnadu kuma imanin in guntiga iyo xoobaysta iyo gumeerka lagu dhagana ayadna ma hayno aahaarta salafka iyo saxaaba waxay u badan tahay in dhaxda la qabsado meel xuduntana ka koraysa hee xabadkana ka hoosaysa bimacnaa ma calooshaan dhahnaa marka xaggee la qabsa caloosha korkeeda feedhaha miya mise laabxunshada adu laabxunshada hoosteeda qolyaha marka wahaabiyada ee salaadda ku cusub ee dhallinyarada hadda soo hagaaga haddaad aragto dhuuntay ku dhagahayaan lama ogola hawshaas qolyahan xanafiyadana meeshaad moodda iyagoo laga hayo gumeerka laga hayay meeshaa qoraha korkiisa ku dhagaayaan meelahaasna la qabsan maayo halkana la odhan maayo waagii saxaabada soomaaliya ku cusbayd waxyaabay lagu dagaalamay wey aad loogu dagaalamay fasalli rabbika wanxar wanxar wad addaa daliishan jira wanxar dhuunta ku dheg wanxar gowrac weeye dhuunta ku dheg ma ah masaa'ilkii aad loogu rafaaday wey fahmeel eh, eh, aqhlaal baad aa i ahlunaar baabad salaad u tukataanbay qolihii ariiqooyinkii ay suufiyadana odhan jireen ayb marka waxaa weeye xadiid saxiixa ah oo ku asaxay meesha la dhigayo bitaxdiid muran baa ka taaga laakiin aaaar saxaaba ka tugan oo iyo aaaru taabiciin ayaa carakawa ah. iyo bacdu salaf oo yidha asunna waa maxay waa wadcu lyadayni taxta اsadri gacmaha in la saaro laabta meel ka hoosaysa xuduudtana ka koraysa ag waxaan kusoo faafaahinay kitaab salaat sifat salaad baynu kusoo faahina halkaa un laga muraajaciyo uma kabara nabigu baa xidhan jiray xadaanaa yaxya bnu yaxya tamiimi qaala ahbarna khaalid bn cabdilaah aaan khaalid bn cabdilahi aaan alwasi abu maxamed alwasiti baa loo jeeda can khaalid bni mihraan khaalid alxadaa can abi qilaabata cabdullahi bni zayd aljarmi annahu ra'aa malik bn xuwayrit buu arkay alleyثi abu sulaymaan waa inagii soo maraynay xadiidkiisa habeen dhawe tilmaamayn saxaabiga malik bn xuwayrita han iyo toban xadii buu suubanaha ka tabiya han iyo toban xadii ayuu suubanaha ka tabiya calayhi الsalaaة wasalaam waxay bukhaari iyo muslim isku waafaqeen bimacnaa isla soo saareen laba xadii laba xadii oo kii koobaad inuu kan yahay aan filayo bukhaarina hal xadii buu la gooni yahay hal xadii buu la tafarudaa muslim wuxuu la goon yahay ma jiraan haddaba axaadiistu ay ka wariyaan sheekhaynku maalig ibnu maxay noqdeen saddex xadii keliya laba isku waafaqeen iyo hal xadiioo bukhaari gooyn la yahay suubanahana si guud wuxuu oga wariyaa han iyo toban xadii reer saxaabada ku dhintay dambe ayuu ahaa idaa sallaa saxaabiga wuxuu idhi marka anahu abu qilaaba ra'aa wuxuu arkay maalik bnu xayrid buu arkay idaa sallaa markuu tukanayo kabara idaa araada salaata wayahada inuu salaada gala markuu doono kabara wuu takbiirsan jiray uma rafaca yadayhi gacmihiisuu kor u qaadi jiray hadda waa aragtaa maxaa horeeya takbiirtii baa rafciga ka horaysa waidaa araada markuu doono an yarkaca inuu rukuucana rafaca yaday gacmuhu kor u qaadi jiray haddana waa samic allahu uma kabara kuu qadaran waa takbiirsan jiray waidaa rafaca markuu ka soo qaada ra'su madaxiisa min arukuuci rukuucda uu ka soo toosana madaxiisa uu ka soo qaadana rafaca yaday gacmuhu kor u qaadi jiray samic allahu liman xamadu odhan jiray waxadaa maalik bn xuwariid wuxuu sheegay oo uu sheegay ardaygiisa abuqilaaba ah ana rasuul allahi rasuulka sal slam kaana yafcalu haakada rasuulkaa sidaa yeeli jiray buui annaga soo maray iyagoo labaatameeye ah inay nabiga wafdiga ugu yimaadeen kadibna labaatan beri ama ka badan ay nabiga la joogeen nabigoo seminaar waxbarasho u furay diinkii baray hagaajiyey salaadii baray kadibna uu la dardaarmay sagootiye marka cilmi uu nabiga ka qaatay xilligay dowladu u socotay seminaarka kooraska yaraa ayuu ka sii daynaya ayb wadaadka la odhan jiray baxa ordaya taga markaad sii socotaan salaadda wakhtiga in la gaadha aadaama aqima ha idin tujiyo ka idinku weyn sidaa ku wada intay sii socdeenba saasay ku wadeen marka waa waa xadiid qiimo badan idan falkii suubanha calayhi salaatu wasalaam iyo qowlkiisii intuba isku meel bay mareen sallow kamaa ra'aytumuuni usallina ku xooji xadiidkaas sallow kamaa ra'aytum usalli waa asal xadiid culus weeye muslimiinay sidaad aragteen u tukanay u tukada falka nebi maxamed iyo qowlkiisu salaada ku saabsan wuxuu faahfaahinaya oo caddaynayaa amarka guud ee salaada wa aqiimu salaata ilaah yidhi asalkiisana waxaa lagu xambaaray inuu waajib yahay fal walba oo nabigu uu sameeyey fii salaatin asalkiisu inuu waajib yahay lanna waa bayaan limujmalin walimrin caamin buu caddaynaya wa bayaan اlmujmali ama wa bayaan اlwaajibi minhu shayga waajibkaa caddeeyihiisuna asaguu ka tirsanya waa waajib xadiidka waa xadiidkay ku dhageen wadaaddaha yidhi maalinka jumcada ah waxaan af carabi ahayn laguma khudbayn karo hawl sahlan ma aha oo maxaa jiraa la yidhi waxay dhaheen salluu kamaa ra'aytumuni usalli jumca ma salaad baa mise waa salaad ma aha waa salaad nabigu see u tukaday laba go laba khudbuu ka hormarin jiray ragcataynna waa tukan jiray muxuu ku khudbayn jiray af carabi weligii isagoo af soomaali kala baxay ee sawaaxili iyo munguanasema miyaad aragteen maya salluu kamaa ra'aytumini usalli waad fahanteen baan waa asal culus iska ogaada inta aad helayso masjid khudbo caraba besa ay ka baxayso mid af soomaaliya lagu khudbeeyey af sawaaxiliya ingiliishha ku tukani leanna muran baa ka jira khudbadaa inay ansaxdeen muran baa ka taagan cinda shaaficiya ma aha waa cinda jumhuur ahlicilm cinda jumhuuri ahlicilmi wey cinda shaaficiya ma aha shaaficiya sidaa asaxa ah waa inaysan asaxaynin khudbo aan af carabi ahayn waa madhab اlmaalikiya waa qowl cinda alxanaabilo weliba arjaxa oo muctamadka agtooda ah maxaa soo hadhay xanafiye malageed galay iyo aqwaal yaryaroo xaggii xagga ka timaada haddaad fahantaan qaacida hadda ka hor aan idiin soo sheegayna waxaad odhanaysaan badkalaad gelisee waxaad odhanaysaan in lagu khudbeeyo luqa af aan af carabi ka ahayn waa bidca dhahaysa limaada wa tarku sunna qaacidada aan soo sharxay atarku sunna ayb qolyaha hadda ku khudbeeya qolyaha mucaasiriinta hadda majaamicda iyo lijaan ulfatwa adduunka maanta joogaa u badan hawshaa ayadaaba yidhi waa maadaama dadku af carabi aan la wada aqoonin luqadii iska yar tahay bal waxay fahmi karaan ha loogu khudbeeyo maadaama khudbadu ay tahay maqsuudkeedu hee dadka in wax la fahansiiyo waxaan leenahay cillada aad sheegteen ma jirta xilligii suubanaha iyo khulafaa' اraashidiin iyo taabiciin ilaa waa dhow mise ma jirin ma kaana اlmuqtadii fii cahdihi qaa'iman maca intifaa'i اlmaanici fatarkuhu sunnat wa ficluhu bidca somaydan soo marin sababka hadda idinku kalifahaya inaad af soomaali iyo af ingiriis iyo ii afafka qalaad aad ku khudbaysaan muxuu yahay af carabigibana aad loo aqoonin ummad muslimadoo maanta af carabi inti loogu khudbeeyo carabiga aan laga helayn nin fahmahaya horta waa naadir wanaadiru laa xukma lahu taa horta waad fahanteen sababkayd ku kalifay soomaa carabiga baa yaroo ummaddii carabiga ma taqaanaa xilligii suubanaha iyo saxaababa waa jiray alkhulafaa اraashiduun waman bacdahum xaggee la tegay hindiya cirifkeeda jayne africa oo dhan baa la qabta tunis muritaaniya jazaa'ir weligii lama arag waxaan afcarinoo lagu khudbeeyo dadku inay carabiga bartaan oy wakhti ku bixiyaan oo diinkoodii baa ku xidhanay waajib saaran weeye markaad af kale ogu khudbayso wayba iska daynhayaanba baahi way jirta almuqtadi wixii keenayay af aan af carabi ahayn in lagu khudbeeyo xilligii salafka wuu jiray lagumana khudbayna afaan carabi ka ahayn maxaa wax u diidaya miyaa jira in af carabi ku khudbeeyaan maya afan afan wax u diidaya miyaa jira inay af kale ku khudbeeyaan maya way yaqaaneen turkiga yaqaaneen faarisiday yaqaaneen culammada qaarkood toddoba luqoy ku hadlahayeen saxaabada qaarkood af xataa waxay yaqaaneen ingiriiska faranjiga iyo camr cas baa ka mid ahaa nimanka u safri jiray yaman iyo shaam afafka way yaqaaneen saxaabadu iska daabil axmaarigay yaqaaneen saxabada qaybo ka mida tikreegay oo najaasho kula hadleen qaybo ka idan in af qalaa ay ku hadlaan ay ku khudbeeyaan wax u diiday ma jiro kow haye baahida hadda aad sheegayseed leedahay in afka lagu khudbeeya baahi keenaysa xilligii suubanaha saxaaba iyo khulafaa uraashidiin way jirta raafici wuxuu yihi qarniga toddobaad waad garanaysaan waqad jaraa daalika calayhi الnaasu buu yidhi afaan carabi ayaan lagu khudbaynin muslimiintii baa kutooga ku dureersaday waa dhowo idabdaradu waadhabay bilaabatay asalna waxay ka bilaabatay hawsha ayada ah abu xaniifaa bilaabay abu xaniifana howlihiisa caawa haddaan galo war wadaadku hadduuba nala culamada la ixtiraamee maxaa wadaadka saaray baad la kacaysaa abu xaniifa asalka isagaa farisi ah eraani bu ah carabi ma ahayn wbitaali wuxuu qabaa xataa faataxada in turjumo alxamdu lilah aad tira alla wadaa mahadsan araxmaan araxiim guud iyo naxariis hee khaasaba adaa iska leh maliki yowmiddiin maalinka qiyaama adiga ah howlahaas inaad ku tukatuu qabaa ila ibn xasm uu yidhi haddaanan ka baqayn abu xaniifa aanan ka cabsaynin aanan ogayn inuu jaahil bisunani waan gaalaysiin lahaa buui walowlaa jahluhu bisunani la kafartuhu caynan buui maxaa ila kale waa tabdiil asalkaasuu isagu leeyay ninka marka qur in la bedeli kara aaminsan maadaa kala xaajoon war af carib inoogu khudbee man ankara alasla laa yuraajacu fi اlfarci marka abu xaniif warkiisa iga daa waxaan ka hadlayaa rasuulki ilaahay saxaabadiisii iyo taabiciin baan ka hadlaa hawsha inaad fahanteen baan umar idan baahidaad sheegaysaanna waagi hore waa jirta wax u diidahayna ma jirin weligeedna salaf ma aysan ku khudbayna afaan af carabi ka ahayn af qalaad in lagu khudbeeyo waa bidco in laga tagana waa sunno haddii lagu xaggeed u hal dliil ooma helin nimankaaswaaa lagu khudbayn kara af soomaaliya hal dliil waa baarin tabartayda hadda ka hor xilli laisweydiinhay caawaxaygeeya maba aqaane hal dliil ooma helin wadaaddaa waxay dhaheen nabigu aayaddii suuratu ibraahim iisoo qabta wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa bilisaani qawmihi liyubayina lahu aayaddaasa yaa la lugooyey aayaddu meelaysan lagama akakabiyo aayadda laftirkeeda xuje idinku ah nebi maxamed iyo rasuul maanan soo dirin ba ilaa bilisaani qawmihi ayb nebi maxamed tolkii ma carab basay ahaayeen tolka loo soo diray ma carabba mise waa carab insi iyo jin wax aadam oo dhan iyo insi iyo jin oo dhan baa loo diray carabna aadamahu boqolkiiba toban xataa kama dhanno walidaalika haddaad run sheegaysaan nabigu rasaa'ilkuu qorahaya u diraya boqorada ee ummadda diinka ugu yeedhahay muxuu afcarba ugu qoray ayadaaba idin duminba haddii ay tahay ummadda waa in afhay fahmaysa wax loogu qoro diinkan loogu yeedho waxaan loogu sheego suubanahaaba ka tegay warkaad sheegteen wase oga tegay jamiica muluuki lardi siyaasiyiinta adduunka joogo dhan buu nabigu fariimo u diray muxuu ku qor afkee af carabi bilisaano qawmi muxuu ugu qori waay urdu miduu ogu qoro miduu axmaari ogu qoro miduu af ingiriisiya farinji ogu qoro wuuna keri kari nabigu inugu qoro maxaa yeelay zayd ibnu haabit baa jooga ku bartay yuhuudiyadda afkeeda cibriyada shan iyo toban beri waa awooday maya af inuu faafo ummaddana ay baratay axad walboo muslima waa diin weeye asalkaasuu nabigu ilaalinaya idinkuna waxaad rabtaa inaad qiil yar kaga tagtaa marka iyadaaba idin baabi'inaysaba maqsadka ummaddu waa in afkeeda wax loogu sheega ah, waa maslaxa nabigu uusan ictibaarinin cinda dacwatihi cinda dacwati اlmuluuki wasiyaasi ilaa diin illahi subxaanaه wa tacaala midinkaa marka ictibaarinaya almuhim iska ilaali waxaan hadda uga jeedaa adoo helayaa masjid lagaga khudbaynaya af carabi keligii haddaad mid ville ville laga leeya aad tagto ood ku tukato jumcadaa inay asaxday in kale muran baa ka taagan maxaa marka muran gelinaya salaadaada ma isfahana warkaa inaad ifahanteen baan malay xilli kaleo markaan jumco gaadhaan yaan faagan doonaa hadda intaasi waa dhiig joojin baa la yidhaahdaa haddii alla yidhah insha allahu tacaala intaa waa kafta waidaa rafaca ra'sahu min alrukuuci rafaca yaday waxadaa wuxuu sheegay saxaabigu ana rasuul اlah sal ly slam kaana yafcalu nabigu inuu sidaa yeeli jiray inuu sidaa yeeli jiray ayb xadaثnي abu kamil الjaxdariي fudayl بn xusayn xadaثna abu cawaanة وضاx بn cabdالlah اlyashkuri can qataada bn ducaamaة الsaduusi can nasr ibn caasim allayثi can malik bn xuwayri ana rasul lah sal slam kaana rasuulku ilahi wuxuu ahaa malik bn xuwayri haddaan soo maray inta xadiiu uu leeyahay ayb rasuulka ilahi wuxuu sal slam kaana idaa kabara nabigu hadduu takbiirsado walidaalika yaa maadaama khilaafka culus uu jiro yaa masaajidda aniga iga tala qaadata aan diidnay in lagu khudbeeyo afaan ka ahayn af carabi mar haddii laisku hayo salaada way asaxdeen ma asixin muslimiinta waxaa wanaagsan in la aado alkhuruuj min alkhilaaf tobankii soomaali ee meel ku tukatana afar ama shan baa af carabiga taqaano ninkii aan aqoonin meesha in naar laga digahayo jannana laysfarhay wuu fahamsan yahay maqsuudka guud la socdaa carwakaas ninka soomaali ugu jaahilsan carabiga aan halla ka aqoonin bannaanka intaad u istaagto maanta maxaa laga hadlay dheh aayadaha dhacahaya iyo axaadiisu isku qabsanhayaa hadalku meeshu u jeedo wuu fahmahayaa xaaraanta ka fogaadaa la ilaabuu ku leey maanta carabina ma qori karo ya maxaa jira ma ku fahmin warkaada miyaad fahanteen su-aasha maya diintu dadku way fahmaya haddaad run sheegayso markaad khudbada dhammaysa kadib tacliiqi salaadda laga baxo way dareerhayaana marka inaadna regaysataa rabtaa miya waanu kaa dareeraynaa yaa kuwaasaa dhaama kuwaasaa dhaama kuwaasaa dhaama haddaad hormarisaanna wadaaddaa odhanayaa bidco weeye oo ku dheggan khudbada horteed in lasii hadlo waa bidco qolyaa ku dheggan waxaan badbaadaysaan marka salaada la dhammeeyo labaatanka daqiiq waxaad sheegtay ummad waxaad ugu soo koobtaa shan daqiiqo intaa waa ku sugaynaa laakiin haddaad rabta inaad nargisto labaatanna sii haysato qadaad naga qaboojinaysa ku sugi mayno laakiin shan daqiiqo waa ku sugaynaa an daqiiq ruux muslima kaa kici maayo uu ku sugi laakiin waxaad rabtaa saad eeneen u leedahay inaad wixii aad sheegto o dhan soo marto waxna ku darsataad rabta yacni warkaa iska ogaada waxaad moodaysaan hawl iska sahlan hawl sahlan baad moodaysaan in khudbo aan af carabiyn la dhagaysto masaajidda lagu sii daayo masale fiqi ahaan fudud baad moodaysan waa masale khatara masale khatara wey sheekh cabdin xadarku uu kaa xidhan yahay kaana idaa kabara rafaca yadayhi xataa yuxaadiya bihima udunay bara uu takbiirsan jiray kaana idaa kabara cafwan markuu nabigu takbiirsado rafaca yaday gacmuhu kuruqa xataa yuaadiya ilaa ay la simaan xataa yuxaadiya ilaa uu la simo bihima labadii gacmood udanhi labada dhagood nabigu eh, la simo ama ku beego waidaa rakaca rafaca yadayhi markuu rukuucana gacmuhu nabigu koru qaadi jiray xataa yuxaadiya bihima udunay dilow labada gacmood eh, labada dhagood ayadna qaabili uu ku beego waidaa rafaca ra'sahu min arukuuc markuu rukuucda ka soo toosana oo faqaala subanu uu yidhaha samica allahu liman xamida ilaahay ha ajiibo axadku ku mahadiya ama ilaahay ha aqbalo ama ha maqlo liman xamida ama jumla ducaaiya ka dhig oo duca ka dhig ama jumla khabariya oo samic allahu ilaahay wuu maqlaa weeye liman xamidahu ninkii ku mahadiya facala mila dalika sidaasoo kale nabigu yeeli jiray waxadaanaahu muxamed xadika waxaa kaloo noo tabiyey moxamed muana abu muusa albasri min shuyuukh ljamaca xadaana ibn abi cadiy wasmu muxamed ibn ibrahim abu cadiy baa ibrahim la yidhaahdaa can sacid bn abi carubata can qataada bhada اlisnaadi sanadka hadda aynu soo marraa dee qataada can nasr bn caasim allayثi can malik bn xuwayri أنhu ra'aa nabiy الlah nabiga ilahi ba arka sal ly slam wa qaala wuxuuna yidhi xadiidkii buu soo gaabinhaya xataa yuxaadiya bihima ilaa uu labadii gacmood la sima ama uu ku beego furuuca udunayhi dhegihiisa fiidooda dhegihiisa fiidahooda ayib furuucdu ma kuwanaa mise waa kuwa kore kuwa koraa loo jeedaa kuwa kore ayaa loo jeedaa tan shaxmaa le furuuc lama yidhahdo tan waa shaxmo somayna soo marin furuucdu waa qaybta kore darafta fiidda baabu ibaat الtakbiiri fi kuli khafdi warafcin fi الsalaaةi ila rafcahu min الrukuuci fayaquul fiihi samica allah liman xamida wuxuu baab yahay ibaat takbiiri takbiirta in la sugo yacni allahu akbar in la yidhaahdo fii kulli khafdin mar walbood hoos aaddo laga bilaabo rukuucda ilaa sujuudda mar walbood foorarsato iyo warafcin soo kornoqosho aad soo kornoqoto ama sujuud ka soo toosto ama aad rukuuc ka soo toosto fi sala salaadda gudaheeda ilaa rafcahu soo toosidiisaba mooye mina rukuucu ka soo toosaya markaad rukuuc ka soo toosayso samic allahu baa la allahu akbar lama yidhaahdo fayaquul wuxuu odhanayaa musalligu fiihi fi rafci min alrukuuc samic allahu liman xamida waxadaana cafwan yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maalikin can bni shahaab aلzuhri can abi sn cabdiraxmaan ana aba hurayrata radi allahu tacala canhu kaana yusallii lahum abu hurayra imise xadid bu ku ley fi saxix muslim kaana yusallii lahum wuu tujin jiray muslimiintu xilligii dambe ee reer bani umaya ay talinayeen buu tujin jiray fayukabiru abu hurayra takbiirsan jiray fayukabir allah akbar buu odhan jiray kullamaa khafada mar allaalo uu hoos aado bimacnaa uu rukuuco ama uu sujuud aado wa rafaca uu soo tooso madaxiisa uu ka soo qaado sujuud ama rukuuc falama insarafa markuu salaaddii ka salaama naqsaday qaala wuxuu idhi saxaabiga abu hurayra cabdiraxmaan bin sakhr wallaahi allahn ku dhaartay innii anugu la ashbahukum salaatan birasuuli illah axadka idinku eg baan ahay salaad xagga nebi maxamed nabi maxamed ninka idinku eg salaada tukashadeeda waa anigabu cid kale waa ku dhaartay yani wuxuu ujeedaa dadka hadda uu la joogo ee madiine la jooga ee taabiciin iyo saxaabo kaleba ah ee u arko inuu kaga aqoon badan yahay qaabka uu nabigu u tukan jiray inii la ashbahukum salaata birasuulilah xadaana iyadoo faahfaahsan bay iman doonta xadaana xamd raaficin abu bakr naysaburi xadaana cabdirasaaq ibn hamaam asancani ahbarana majuu cabdilmalik qaal ahbarani bn shaab الzuhri can abi bakr bn cabdالraxmaan bn اlxaariث bn hisham bn hirat اlmakhzumi annahu samica aba hurayratu maqlay abu bakr baa maqlay yaquulu asagoo leh kaana rasul rasulka ll sl slam ida qaama ila الsalaa salaada markuu doona u istaago oo u gala loo jeedaayo yukabiru allah akbar buu odhan jiray xiina wakhtiga yaquumu uu istaago xiina yaquum markuu si fiican uu istaago isqotomiyo ictadala qaa'ima inaga soo maray uma intaa kadib yukabir haddana allah akbar buu odhan jiray xiina yarkacu markuu rukuucay markuu qiraa'ada dhammeeyo oo rukuuc la gaadhana allahu akbar buu odhan jiray uma yaquul wuxuu odhan jiray markuu ka soo tuuso rukuucda samica allahu liman xamida xiina yarfacu sulbahu min arukuuc goorma yuu samica allahu liman xamid odhanaya xiina waqtigii yarfac uu ka soo kor yeelo ka soo qaado sulbahu dhabarkiisa rabbanaa walaka alxamd isagoo taaganoo qotoma ayuu rabbanaa walaka alxamd rabbiganow mahad iyo sharaf baaday ku ahaatay uma intaa kadib yukabiru nabigu allah kor buu jiray xiina yahwi markuu hoobanayo saajidan asagoo sujuuday markuu sujuudda u dhacana allah kor buu jiray uma yukabiru nabigu waa takbiirsan jiray xiina yarfacu ra'sahu min asujuud sujuudda koobaad markuu ka toosana allah kor buu jiray uma yukabiru xiina yasjudu allah bar buu nabiga ohan jiray xiina ysjud sujuudi labaad markuu sujuudayana uma yukabir allah bar buu nabigu ohan jiray xiina yarfacu ra'sahu min asajd aaniya sujuuddii labaad markuu ka soo toosayana saasuu odhan jiray uma yafcalu mil racad buu hadda dhameeyey saxaabigu racad buu markuu fadhiisiiye faqis calaa dalika wayaad yani saxaabadu waa macallimiin wey markay waxrabeen kugu khulaaseeyaan waxaa wey waxba ka tegi uma intaa kadib uma yafcalu mila dalika fi اsalaati kuliha xataa yaqdiyaha uma yafcalu mila dalika sidaa oo kaleu nabigu yeeli jiray fi salaati kuliha yani ragcadoo dhanba salaadoo dhan xataa yaqdiyaha ilaa uu salaada nabigu bogo oo dhammeeyo wayukabiru nabigu takbiirsan jiray intaa maadaama ay isku mid tahay wuu isqaadsiiyey xaala isnina ayuu gooni u saaray macalin xariif maahir ku awey macalinimada qaabka wax loo daraasiyo burbansan yahay intii goonidahayd buu gooni u saaraya intii isku aadanyadoo dhan wuxuuhi faqis calaa dalika maxaa soo hadhay wayukabiru nabigu waa takbiirsan jiray xiina yaquumu min almana bacda aljuluus ragcadda labaad markuu nabigu ka tooso atixiyaadka koobaad weyaad sooma garanaysaa ragcadda labaad oo atixiyaad kale markuu nabigu ka kacana allahu akbar buu dhihi jiray waa aragteen marka hadda la istaago inay dadku qaarkood allah akbar yidhaahdaan nimanna ayadoon la istaaginba fadhiga ay ku adaan niman markay istaagaan ay ku dhuftaan tiibuu ka hadlaaya wayukabiru nabigu waa takbiirsan jiray xiina wakhtiga yaquum ka istaago min almana ay min aaniyati min arakcati aaniya racadda labaad markuu nabigu ka istaago oo bacd aljuluusi ahayd fadhiga dabadi waa taxiyaadki fadhiga dabadii ahayd uma yaquulu abu hurayra wuxuu odhan jiray innii la ashbahukum salaatan birasuuli illah sidaa idin sheegay baan u anaana idinku ekaasha badan salaadii xagga nebi maxamed salaadiisi sal alay waslam xadaanii muxamed bn raafic annaysaabuur lqushayri qaala xadaana xujayn ibn muana haddaynu soo maray xadana lays ibnu sacdin can cuqayl ibn khaalid bn caqiil alayli can ibn shaab azuhri akhbarni abu bakr bn cabdiraxmaan bn xaaris almakhsuumi annahu samica abaa hurayrata yaquul isagoo luu maqlay kaana rasuul lah sal lay slm rasulka wuxuu ahaa idaa qaama ila asala nabigu hadduu salaadda u istaago yukabiru wuu takbiirsan jiray xiina yaquum markuu istaago ayuu xidhan jiray ama ragcaddii labaad uu ka istaago macnaha labaduba waa suuragal bimili xadii ibnu jurayj sheegay w xadiiku ibnu maraynay oo haddaynu soo dhammaynay dheeraa ayuu sheegay ninka sheegayna waa kuma waa ninka ibnu jurayj ah cuqayl cuqayl walam yadkur muusan sheegin cuqayl wla abi hurayr muusan sheegay inii la ashbahkum salaatan birasuulilah intaa muusan ku darin waxadaanii xarmalat bnu yaxya tujiibi almisri ahbarani bn wahbin cabdulahi bn wahb almisri ahbaranii yunus bn zid alayli can shaab zuhri ahbarani abu slm cabdiرaxmaan ana aba hurayra radi allahu tacaala canhu kaana wuxuu ahaa xiina yastakhlifu marwan ibn اlxakam ibn abilcaas ibn umaya ibn cabdishams marwan saxaabi ma aha sida raajixa ah saxaabi ma aha lahu ru'ya iyo wadaaddo sheegaan inuu saxaabi ahayn oo samaac uusan lahayn baa loo badan yahay ayib umaradii reer banu umayuu ahaa madiinuu amiir ka ahaa khilaafadii mucaawiya khilaafadii mucaawiya ayuu ka ahaa amiir ka ahaa madiino markuu safar iyo cumro iyo xaj iyo meelo aada ama hawlo kale ama shaam iyo meeshii taliska u aaday caasimadii dimishqoo kale yaa laga yaabaa inuu kaga tago abu hureyre ummadda inuu sii tujiyo iyo maamulkii magaalada waagi dambana markii uu dhintay mucaawiya wiilkiisi yiid yiid ibn mucaawiya u dhintay asagaa loo magacaabay inuu ushii qabto khilaafada wakii ku dagaalamay ee saxaabo badanna baabi'iyey isagii iyo qoyskiisiba ayib marka ninkii weeye kaana xiina yastaklifa marwan ibn xakam markuu khaliif kaga taga madiino wey caalmid madiine uu kaga tago kaana wuxuu abu hurayre xiina yastaklifu marwan caalmadi idaa qaama lisala oo fiirso marwaan salaada kuma fiicayn salaadii sunnada ay nabigu tukan jiray cilmi badan muusan haynin isagoo waliba dadaal badna oo reer banum ragga u dadaal badnaa xagga cilmiga iyo dadaalka ah haddana masaa'il badan baa dhaafi jiray oo xagga sunnada ah abu hureyre markuu marka xilkaa qabto sidii nabigu uu ku ogaaba u tukan jiray sidii marwaan ma samaynayn war hawsha kaaga tagay hay ceebanaysaan u tukan jira u tukan ma taalla meesha weeye sidii nabigu uu baray u tukan jiray ida qaama lisalaati اlmaktuuba salaada faradka ee la farad yeela markuu u istaago ka bara allahu akbar buu odhan jiray fadakara wuxuu sheegay naxwa xadii bni jurayj fadakara yunis wey hadda yunis wuxuu sheegay naxwa xadii ibni jurayj xadiidka ibnu jurayj oo kale mid ku dhow wa fii xadiiihi riwaayada yunis waxaa ku jira faidaa qadaaha markuu salaadii dhammeeya abu hurayre oo wasalama uu salaamo naaqsado aqbala wuxuu isku soo majiiri jiray calaa ahli اlmasjidi dadkii masjidka joogay qaala wuxuuna odhan jiray wuxuu ogyahay inay sunnadu ka khaldan tahay oy imaaradii iyo dowladdii meel kale la aaday marka wuu u sheegayaa wاladii nafsii biyadihi inii la ashbahukum salaatin birasuuli اllah marka abi hurayra wuxuu hadda samaynaya falka uu sameeyey marka loo firiya qawaacid iyo manhajka jadiidiyada waa khuruuj iyo taxriid iyo tahyiij weeye cala ala'ima wاsalaaطiin sidaa maaha umaro iyo madaxweyne iyo amiir iyo waali hawl yar ku khaldan hadaad si ballaana u sheegto maxaad samaysay khaariji baa tahay khaariji dowladda ummadda ka horkeenaya shacabka nacsiinhaya ummadda kicinaya balaayo abuurahaya kuwa ayagu de kuwa abuuranba me in badan baa idiin sheegay laakiin nimanka hadda u xadxaydanhaya ee waan la doodaynaa leh baa igala sii waaran wladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay innii anugu la ashbahukum salaatan anaa salaada idinku eg birasuulilahi rasulka s sm ayb almuhim salaadu hadday salaad inagu haddii salaadaha aan tukana labalaba ugu yar salaadu shaafici warka way soo khulaasay takbiiraadka allah waa yaqaana sunnaday ku fiican yihin waxay yidhaahdeen salaadu hadday tahay labo maxaa gasha koo iyo toban takbiirood hadday laba ragcadood tahay koo iyo toban takbiir bay leedahay salaadda fajirkaoo kale koo iyo toban takbiir haddaba aduu xisaabi koo allah akbar bay leedahay ayib dib u xisaabso hadday tahay saddexlayna maqhribkaoo kale toddobiyo toban toddobiyo toban hadday afaray tahayna labaatan iyo labo afaray hadday tahay duhur iyo casar iyo cishe labaatan iyo laba takbiir baa gasha hadday saddexley tahayna toddobiyo toban hadday lamaano tahayna koo iyo toban takbiirood ayb kulli khafdin wa rafcin oo dhan baan ka hadlayna hadda fii kulli khafdin wa rafcin oo dhan baa laga hadlaaya intaasaa gelaysa waxaan isku haynay takbiirta ma ahayn rafcigu waxaan ka naqaashayn wixii laga soo naqaashay khilaaf ka jiray rafciguu ahaa laakiin takbiirtu hal intaa wada gelaysa sida sawaabkana waxaa weeye maca takbiir walba waxay wadataa rafci bay wadataa ma kala hadhaan ma kala hadhaan waa isku xidhan yihin <clears throat> xadaanaa maxamed mihran alraasiy abu jacfar abu jacfar isku dardara marka shantii salaadood maxaa galay shantii salaadood sagaaشan iyo sagaaشan iyo afar saddex hortuba labaatan iyo laba igu dhufta lixdan iyo lixdan iyo lix toddobiyo toban u geeya sideean iyo saddex koo iyo toban ku dara sagaaan iyo afar shanta salaadood sagaaan iyo afar takbiir baa gasha laga bilaabo subax laga bilaabo ilaa cishe xadaana lwaliid muslim alqurashi mowlaahum xadaana alwsaaci bdiamaan bn camr imaam ahli shaam cabdiraxmaan alawsaaci imaam faqiiha oo khayr badan oo caabid ah oo mujaahida oo hazaa ah fiqu sir wاlmaghaazi wاlcalaaqaat adawliya asagaa laga qaatay iyo ree shaam iyo saaxiibkii sacid bn cabdilcasiis ree shaam bay hawsu fadhiday leanna waxay furin laga dagaalamo oy culummadu tagaan oy fuqahadu fadhiistaan ayib can yaxya bn kaiir aطaa'i can abi sn cbdiraxmaan ana aba hurayra radi allahu tacaala canhu kaana yukabiru fi salaa salaada ayuu takbiirsan jiray kulamaa rafaca wadaca kulamaa rafaca mar walbabuu madaxa soo qaada ama rukuuca ka soo qaada ama sujuud wa wadaca mar walba uu foorarsado wey madaxa udhe wadaca ay khafada wahawya ayb khafada wahawa baa loo jeeda faqulnaa waxaanu nidhi yaa abaa hurayra abaa hurayrow ma hada takbiir takbiirtan carakawaaga maxay ahayd madaxa haddaad hoos u dhigto allahu akbar haddaad qaaddo allahu akbar meel walba takbiirtan taagan maxay ahayd waana xilligii ee umaradii reer banu umeya ay bilaabeen takbiirta inay ka tagaan ama ay siraystaan fa wuxuu idhi la salaatu rasuuliillaah maxay ahayd inaad ka baxdo innahaa takbiirtan aan kala go'aynin ee joogtada ah la salaatu rasuulilah hadaad wax ku falaysa adugu salaaddii suubanaha way calayhi salaatu wasalaam lagu kala baxay xadaana qutaybaة bnu saciid qaala xadaana yacquub yacni muslim baa inoo sheegay yacquubka khaldin buu ku leh yacni ibn cabdiraxmaan yuu u jeedaa ibn muxamed alqaariyu alqaariyu yacqub ibn cabdiraxmaan alxuraqi hamoodin buu ku leeyahay can suhayl abi saalixin can abi abihi abu saalix asamaan dakwaan can abi hurata radi allahu tacaala canhu annahu kaana yukabiru abu hurr waa takbiirsan jiray kulamaa khafada mar allaala markuu madaxa hoos u dhigo wa rafaca uu kor u qaada madaxa wayuxadiu wuxuuna sheegi jiray oo tabin jiray ada rasul lah sal lay slam rasuulka ilaahay kaana yafcalu dalika inuu sidaa yeeli jiray xadaana yaxya bnu yaxya wa khalaf bnu hishaam bnu aclab dhowr goor baynu soo marray جميعا أبو, أبو, أبو, أبو جعفر البغدادي جميعا عن حماد حماد بن زيد قال يحيى وحوري أخبرنا حماد يحيى بن يحيى, يحيى بن يحيى أصو عدي حمادك ونسبة إنه إن زيد يهيب الشيء عن غيلان ابن جرير الأزدي ابن جرير الأزدي عن مطرف بن عبد الله مطرف في الكتب الستة هذه الله إطلاقه وأسقى هذه الله إطلاقه وأسقى عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير قال وحوري sallaytu ana wa cimraan ibn xusayn oo fiirso aniga cimraan ibn xusayn alkhusaaci abu nujayd baa ku daba tukannay khalfa cali bn abi aalibin radi allahu tacaala canhu cali baa salaad naga bixiyey basro weeye meeshuu salaadda kaga bixinaya bacda waqcat aljamal riwaayad kale xadiidka caddeeye markay dhacday ee cali uu basra iyo kuufa dhulka uu yimid ayuu maalin maalmaha ka mida ah salaad duhur mise casar saxaabo badanoo la socotay iyo muslimiin kale fa kaana cali wuxuu ahaa idaa sajada kabbar hadduu sujuudayo allahu akbar waidaa rafaca ra'sahu min asujuud kabbar allahu akbar waidaa nahada hadduu ka hingado ama ka hinqado ka kaxo min aragcatayni labada ragcadeed ee atixiyaadka koobaad lahayd allahu akbar buu odhanaya falama insarafnaa min asalaa salaaddii markaan dhammaynay oon ka godoonnay haddaan aniga muarif iyo nahayo iyo bin xusayn qaala wuxuu yidhi akhada cimraan qaale yacni waa abuarif akhada cimraanu biyadii cimraan baa gacanta i qabtay uma qaala wuxuu yidhi laqad sallaa bina haada wuxuu ninkana tujiyey salaata muxamadin sal alay slam uu xusuustay waa horaa laga dhaqaajiyey sunankaas takbiirta iyo waa horaa laga tegay marka wuu xusuustay wuxuu laqad sallaa bina wuxuuna tujiyey haadaa oo cali ah salaata muxamadin sal slam salaaddii subanuna tujiyey aw qaala wuxuu yidhi ama wuxuu yidhi cimraan qad dakaranii wuxuu xusiyey haadaa oo cali ah, salaata muxamadin sal lay slam salaaddii nabi maxamed buu xusuusiyey wuxuuna u qisa waa xadiidku leeyahay sayidina cumaan radi allahu tacaala canhu ardaa waa kii ee cuslaaday bushaani bukaanlowna wuu iska ahaa qaybta u dambaysa noloshiisii takbiiraadkii khafdiga markuu hoos la aadaya wuu xamili waaye odkiisi codkii inuu ummadda gaadhsiiyle mikrofonaad haysataan ma jiraan mikrofonadan wuu ku caawinhayee neeftaada xataa hoostaad u wadda lagaa maqlahay samaacaddaas mararka qaar haddii imaamkaya kaa aamusiyo faataxadii baa kaa gadman ma jirin codkaada inaad dadka maqashiso masaaid weynoo buxo ilaa ushriiko dhan ka weyn ayuu ummaddu ku tujinayaa marka takbiiraadkii af markuu hoos aadayo wuu xamili waayo wuu siraysan jiray marka hoos buu u jiray kuwa markuu soo toosahayana neefta kaa soo bixi xoogo kor buu qaadi jiray hawsha noocaas ahayd reer banu umay niman taqliid badan oo tacasub badan bay ahaayeen iyo waxay moodeen inay sunno tahay ilaa khaliifkii saddexaad ee nabigu jeclaa min ahli اljanna nabigu raalli ka ahaa waa sidan u tukaday caamadoodii iyo dhallinyaradoodii iyo saraakiishoodii dambe een aqoon badan waxay u qaateen sidaa uu cumaan samey inay meel walba marka ka taliyaan ama umara ka yihin waxay bilaabeen in takbiirta ay ka tagaan umaradiina lalama dagaalami karo khuruujkuna waa dhib badan yahay fidno badan yahay cimraan marka wuxuu arkay cali oo soo celiyey hawshiisau banaha calayhi salaatu wasalaam abubakar cumar asalkii buu ku soo celiyey wuxuu laqad karina hada salaada muxamadin shay goormaad xusataa markuu kaa xaabsaaro wax kaa xaabsaaro oo lagu ilowsiiyey ama wahru kugu dambaysay ayaa lagu xusuusinaya marka awalu man taraka takbiiraat fii kulli khafdin warafcin sayidina cumaan baa la sheegaa inuu ahaa sayidina cumaan inuu ahaa baa la sheegaa sidaana waxaa wariyey axmed bn xambal fii musnadihi wakadalika aطaxaawi fii sharxi macaani اlaahaar saa dartee abu muusa alashcari baa maalin maalmaha ila reer basruu ahaa wuxuu ku daba tukaday cali ku daba tukaday cali wuxuu arkay takbiiraadkao dhan ba la imanaya markaasuu wuxuu ihi qad dakaranaa caliyun salaatan kunaa nusalliha maca rasuli lah sal lay slam ima nasinaaha aw taragnaha camdan abi musa alashcari asna waa u qiray saxaabadu xaasidnimo iyo ninkan waad taysaan iyo mucaarabbu kuu yahay mar hadday sunno taaganta ma yaqaanaan wuxuu yidhi dakaranaa caliyun cali wuxuunu xusuusiyey salaatan kunaa nusalliiha maca rasuuli illahi sal alay slam salaad aan nabiga la tukan jiray oo maxaa se imaa nasiinaaha inaan hilmaanno iyo aw taragnaha camdan inaan ka sooga tagna kala garan mayno waxaa la asturahaya kas looga tegay aqoon darree waxaa ka tegay nimanaan ogayn sunnada oo taqliidiyey saxaabi macduur ahaa oo cumaan radi allahu tacaala canhu ayb wadaaddo kale waxay yidhaahdeen cinda axmed riwaaya riwaayo caddayn baa ku jirta awalu man taraka takbiira cumaan bni cafaan xiina kabira wadacufa sawtuhu waa nasu axmed fii musnadihi xiina kabira markuu waa yeelay markaad ruuxa kuula waxba maqashin karinba hadalkaan kaa soo baxayno soo ma ogi ayib marka cumaan wax lagu canaanta asagu ma salaadana hadda waa xilkii ay qaban jireen takbiirtuna sunnay ahayd sunnadii marka waa xamuli waaye imaamku xiina kabira wadacufa sawtuhu wanasu axmed fii musnadihi xaafidku wuxuu asagu sayidina cumaan wuxuu ka tegay jahrigii kama tegin siraysiga takbiirtu wuu la imanaya laakiin hoos buu dhagahayay kama soo baxaysaba de waa cuslaaday hilibna waa qabtay waana waa ninka la yidhaahdo abu carubat alxaraani kitaabkiisa alawaa'il awaa'il kitaab le uu leeyahayoo awalu man awalu man facala awal ku sheego muxuu yidhi awalu man taraka takbiira mucaawin abi sufyaan buu ahaa macaawin abi sufyaan buu ahaa abu cubayd asagu wuxuu wariyey awalu man taraka takbiira ziyaad bni abihi buu ahaa xaafid bn xajar wuxuu leeyahay ziyaad ibni aabiihi takbiirta in laga tago wuxuu ka qaatay shaykhiisa mucaawiye ah mucaawiyana wuxuu taqliidiyey sayidina cumaan bn cafaan oo cudurdaar lahaa sawaabkuna waa maxay sunnada in loo noqdo siduu yeelay sayidina caliy radi allahu tacaala canhu arda marka siraysigaas ayaana lagu xambaarayaa sayidina cumaan waxaa kaloo mararka qaarkood ka tegi jiray takbiirta in kor loo qaada ka tegi jiray ibnu cumar xataa uu samayn jiray marka inta aynu ku dayna darsiga caawa allah subxaana wa tacaala aclam